alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alih وsaxbihi aجmaعin allahuma اnfacna ma clamtna wcalimna ma ynfacuna wزidna cilma qala اlimam abi cabdillahi mxamed bn ismaaعiil bn ibrahim albukhari raximah اllahu taعaalى baabu ma jaءa fi الtamaaduxi wuxuu ku saabsan yahay waxay ku yimid ee kusoo arooray fi الtamaaduxi ay fi lmubaalaqati bilmadxi almubaalaqa fi lmadxi ammaanta qof la ammaanayo oo lagu xeel dheeraado mubaalaqa qofka wixii maxaasin iyo wanaagah oo kaaga muuqda oo daahirka kore ah inaad tiraahdo naxsibuhu kadalika unbaa la rabaa wanaaggaasaan ku ufilaynaa hebel wanaag baan ufilaynaa khayr baan ku tuhmaynaa eh, inaad ku xeel dheeraato lama rabo maxaa yeelay waa kuway waxaa baatinkiisa ah ee qarsoon ilaahayn baa garan kara waa laba oo waxaan aad ka sheegayso waxaa dhici kartaa inaynan ahayn oo adiga been ku dhacdo waxaa kaloo saddexaad qofkaasi mamduuxee la ammaanayo ammaantaasi inay ku keento inuu isla yar weynaado oo tawaaducii uu ka tago iyo inuu mansiladiisa iyo martabadiisa u aqoonsado oo meel kora uu isla aado taasna halaaga qofka weeyaan inuu kibir taabto oo dadka iska korraysiiyo oo dadka xaqiro xaqana uu hadhow ka santaago la yihahda maana la ii sheega u yidhaahdo ayuu kibirka ku tilmaamay nabiga caleyh salaatu wasalaam badaru lxaqi wa qamdu nnaas cudurkaa inuu galaa laga yaaba haddii lagu xeel daaraado ammaantiisa <clears throat> laakiin haddii asagan aan looga baqaynin <clears throat> inuu <clears throat> quluwi iyo wax ku dhaco ama muxuu ahaa kibir iyo taabto ammaantuna ayna xadda ka baxsanayn waa la amaani karaa qofka laakiin waxaa la diidan yahay waa almubaalaqa walqulow ku-xeeldheeraashaha iyo mubaalaqada la diidan yahay kutubulxadiidi markaad akrinayso waxaad arkaysaa fadlu saxaaba iyo manaaqibu saxaaba wuxuu laga sheekeynayo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii fadaaisha ay lahaayeen iyo manaaqibta ay lahaayeen uu ka hor sheegayo marka waa hadba qofka la amaani iyo ka wax amaani iyo martabada iyo mansilada in muraacaad iyo ilaalin la ilaaliyo uma loo baahan yahay oo xadda la gudbin leanna shay kasta oo xadda gudba wuxuu isku bedelaa nidkiisu isku bedelaa oo shaygii wanaagahaa dhankiisi kale xumaantaaba isku bedeli umuurta umuurtao dhanna wasadka iyo mubaalaqa la-aanta dhexdhexaadka la rabaa qaala xadathana muxamedu waan soo maray moxamed in badan saakaan soo marinay dadka qaar waxay dhaheen nooma boqoro sooma yah inta badan waxaa arkaynaa ruwaadda uu ka warinaya maxamedka inay yihiin sheikhu lbukhaari ayaana meel badan kusoo maray cabdullahi bin maxamed iyo aadam iyo maxamed bin muthanna iyo abubakr bin abi shayba iyo muxuaha eh, ragga saas oo kale ah. soo sameyn eh, ragga qaar waxay dhaheen maxamedkaas waa ibn abi shayba haye maxaa idin qoran idink maba inii qoraysamo kol hadduuna nusakhdii ayna wada qoraynin waxay u badan tahay inay tahay oo nuskhada qaarun qorayaan naasikha inuu leeyahay oo markaa musanifka kitaabka iskale loola jeedo wayna dhacdaa walidalika hadda aadam bin abiyaaskan waa sheikh lbukhaari waayo qaala xadahanaa aadam aadam bin abiyaasin qaala xadahanaa shucba can khalidin ibn abd khalid ibni mihraan khalid ibn mihraan alxadaa abulmanaazil can cabdiraxmaan bn abi bakrata can abihi abi bakrata nufeec ibn xaarith radia allahu canhu ana rajula nin yaa dukira la sheegay cinda anabiy nabiga agtiisa sala allahu aleyh wasalam baa ninna soo hadal qaaday fa ahraa calayhi waxaa ammaanay rajulu nin baa ammaanay khayran khayr buu ku ammaanay nin baa yihi ninkaad soo hadal qaadeen wanaagsan yahay oo ammaan iyo wax badan buu ku sheegay fiicneh fa qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam ba wuxuu yihi wayxaka weyxaka iyo weylaka labada waa la isticmaala waa nooc yar canaano laakiin aan xaqiiqadeeda lala jeedin weyxadaa sahlan oo weyladaa kasii xoog badan kelima yani taraxumin watawajuc bay dhahaan yani khayr khayr hele khayr hele ka daah oo kale wey wayxaka qadacta waxaad goysay cunaqa saaxibika saaxiibkaa luquntiisi baad jartay yaquuluhu nabigu waa leeyahay ereygaasi miraaran marar buu ku celceliyey oo uu leeyahay qaطacta wayxaka qaطacta cunaqa saaxibika taas ku celceliyay nabiga sala اllah alay waslam in kaana axadukum axadkiin hadduu yahay kolley maadixan miduu xamaani kol hadduu xamaanayo laa maxaalata shakilaan ay tahay oo ammaanuna daynaynin falyaqul ha yidhaahdo axsabu kada wa kada waxaayo waxaasaan u malaynayaa in kaana waa hadduu yahay yaraa kii arka anahu kadalik qofkaa inuu sidaa yahay hadduu u arko isaga agtiisa uusaa u arko sidaa ha yidhaahdo waxasiibuhu cala allahi na raaciyo xisaabtiisana ilahay dushiisu ahaaday waxasiibuhu llah ilahay baa xisaabayo xisirtiisa iyo xaaladiisa ilahay baa la socda walaa yuzaki inuuna ammaanayn ha sheego cala allahi ilahay korkiisa axaddan qofna ilahay qof aan u taskiyeen oon u dahireen oo dhehnan waa dambi la-aan oon ilahay u sheegaynana ma jirto allah yaqaana subxaana wa tacaala huwa aclamu man itaqa qofka taqiya ilahay baa garanaya waxaa dhacda marka in dadku mubaalaqaadka xaggooda waa ku badan yihiin dhinacaas wanaagga iyo ammaantana waa lagu xeel dheeraadaa oo qofka wuxuu yahay iyo wixii markaa la noqotay iyo xadda inuu dhaafiya dhacdo dhinaca kalena wax ka sheegaya dhaliishuna aad baa lagu xeel dheeraada iyaduna oo waxaa laga yaaba qofka haddii dhaliil ama laba ama saddex lagu helo ama lagu arko ama dhowrkood maalmood ama wax isku dhacd isku dhaca labada qof inuu qofkan qofka kale xididaha u siibaba oo yihahdo wax khayr ah oo uu leeyahay ma jirto waa ahlu shar inuu yihahdo a waa ahlu shar iyo waa ahlulbatil iyo waa mufsid iyo waa mujrim ereyadaas waxaa la isticmaalayaa ah qofka asaga inuuna khayrba lahaynba marka khayr lumuuri awsaduhaa weeyaano qofka haddii la ammaanayo wixii marka aad ku ogtahay oo aan xad dhaafsiisnayn asaga haddii waxyeelina loo arkaayana lagala daayo hortiisa aan lagu dhihin saasaa afdal oo fiican sidaasaa fiican ayib ilahay baa yaqaana qofka taqigaa ilahay baa yaqaana qof walba maaalkiisa aalkiisa wuxuu ku dambayn doona iyo xaalkiisa wuxuu noqon doona rabbi baa garanaya subxaana wa tacaala xadid kale fi saxiixayn buu ku sugan yahay marka wuxuu ku tilmaamay nabigu qadcu lcunuq tashbiihuna waxaa weeyaan qof luqunta la gooyo waa dhintay intiqaal min alxayaati ila alhalaag waay intiqaal min alxayaati ila almamaat noloshiisiibaa intii laga qaaday baa geeri loo xumaaray kan la ammaanayo ee madxiga iyo ammaanta lagu xeel dheeraadayna min atawaaduci ila alkibri baa loo qaaday tawaaduci intii laga qaaday iyo meeshii uu isla taagnaa iyo martabadiisi ummadda uu ku dhex jiray yaa intii la qaaday baa meel kale laga tuuray oo kibir buu marka iyuu ku dhacay taasay gaarsiisay wayna dhacday dad badan oo intii ammaanta laga badbadiyey marka dambe intikaas uu ku dhacay oo dib u laabtay oo khayrkii wanaaggii maaratay ka tegay oo isla weynaaday way dhacday qala xadathana mحamedu qala xadathana mحamed بن صbaxin qala xadathana ismاعيل بن زكريa qala xadathani burayd بن cabd الlahi an abi burda an abi musa abi burda بn abi musa an abi musa aلashcrي radي الlahu canhu qaal samica nabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu maqlay rajulan nin yuthnii amaani calaa rajulin nin kale oo wayudrihi kuna xeeldheeraan middaa waynu daradudan yahay iraa in lagu xeeldheeraado oo mubaalaqa la sameeyo oo haddii cilmigiisa laga hadlay la yihah wax ka cilmi badanma ma laha nabi muusa radia allahu alayhi salaatu wasalaam nabiy llahi muusa alayhi salaatu wasalaam waalaa nabiyina wala jamic alambiya kaliim raxmaan ilahay kaliimkiisi bu aha kaliim ullahi ahaa ilahay buu la hadli jir towraad oo wax walba lagu caddeeyana waa lagu soo dejiye markaa xogow hadal ah <clears throat> oo mar ka dhacay oo markii la yidhi yaa u cilmi badan ana uu yidhi waa kaad ogeed imtixaankiin uu maray ee la marsiiyey marka taas marka waxaa weeyaan ilduufku meel yar buu kaaga imaan karaa in qofku maaragtay si isku arko faqaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam baa wuxuu yihi ahlagtu ma halaagteen aw qadactum waxaad goyseen miyaa dahra rajuli ninka dhabarkiisi baad goyseen waad halaagteen oo qofka haddii kibir u ku dhaco oo deena kasii socdo marka damban xumaan iyo meel aan la filayn uu ka dhaco halaag baa qofka ku dhacay waxaana sabab u noqday in dadku ay meeshaas iyada ah martabadiisa aan lahayn ay gaarsiiyeen oo weligu ku rideen oo waxyeen asagana uu iska xajin waayey awoodda iyo tabartaa uu iskaga xajiyo oo qadaru nafsigu ku ogaado ayaa isagana ku adkaatay run buu mooday xadiidkoo saxiix weeyaan <coughs> qaala almusanifu raximah llahu tacaala <coughs> xadaثna mحmd qal xadaثna qbيsa iبn cqba weeyaan qaal xadaثna سfyaan الthwrي an أmran بn msلm an ibrahim الtaymi an abihi aabihis qaala wuxuu yihi kuna juluusa cinda cmra cmar agtiisaan fadhinay cmar بn khadaab radi alahu canhu faatnaa rajulu nin baa wuxuu amaanay calaa rajuli nin kale fi wajhi wajigiis yan hortiisa isagoo hor fadhiya yuu amaan ka badiyey faqaala wuxuu yihi caqarta rajula ninkii baad boqnaha jartay caqaraka allahu ilahay boqnaha kaa jare marka diintiisii haddii aad baabi'isay adna ad ilaahay ha ku dilo wey marka waa habaar maadaama midkaa uu isagaba diintiisi saba u noqdo inuu baabi'iyo kana adduunkiisi in laga laga habaaro ayuu marka udhigmay ayuu ku habaaray iskumana dhigmaan diintaa kasii daran caqarta rajula caqrigaad ninka uu dhaawacay ah, xubnaha gooyay ee diintiisi ka dhaawacay taasaa ka daran midda lagu habaaray caqaraka allahda ilahay ha halaago ku boqno jaro xasan isnaad marka waa canaan waay oo ku canaananaya ka daawaya arrintaa iyadaa samaynin allah ku halaagay ka dhiganta qala xadathana mحamedu qala xadathana cabdالsalaami qala xadathana xafsu qal cubaydالlahi can zayd bn aslam can abihi abihiis o aslama qaala wuxuu yihi samictu cumar baan maqlay radia allahu canhu yaqulu leh almadxu madxuga amaanta qof la amaano mubaalaqa iyo xeel dheeraasho lagu amaano hortiisana laga amaano asagana uunan arrintaasi tahli karin dabxun gawrac weeyaan intaas oo dhan qeyd baa la gelinaya waa in amaanta hortiisa ay tahay waa in asaga markaasi amaantaasi uunan qof ku sabraayo oo dadka saalixiinta iyo ehlu taqwaha iyo ehlu waraca iyo dadkaas qaar baan amaanta aan kala jecleen haddii la amaano iyo haddaan la amaanin aan kala jecleen oo amaanta weliba ka xanuunsanaya in hortooda laga amaano dadka noocaas oo kale ma ahe qofka noocaan ahayne laga yaabanya inuu arrintaa ay dhibaato u keento gawrac weeyaan isagoo la gawracay ka dhiganta oo haddii la gawraco qofka waa dhimani amaanta ayadaana de tawaaduc inti ka qaado wax la gawracay oo kale u noqon oo kibir kibir buu ku dhacaya qaala moxamed wuxuu yidhi yacni idaa qabilahaa hadduu aqbalo hadduu aqbalo ayaa loola jeedaa waa goorma marka uu wadabxi noqonayo idaa qabilaha waa hadduu aqbalo oo uu ku farxo oo amaanta uu jecel yahay oo haddii la ammaani waayo uu ka xumaan oo maali amaano ah, iyo alqaabtaydi laga hormariy wa uu yidhaahdo taas wey marka marka u aqbalo weeyaan dayib wadaad baa doctor bu ahaa markaasa waxaa la yiri hebelow baa la yiri wuu carooday marka maxaa hebelow lai dhahayaa bu yiri awa doctornimadii markaasa waxaa lii ma doctornimada odhanaysa haa bu yiri doctornimada waan maal gashanay bu yiri waan maal gashanay maasha inta aan maal gashanaynay aad meel cidlaan dhigaysaa dadkii nagaba dhigteen bu yidhi midna wadaad buu ahaayo markii eh, sheekh hebelo ama macal hebel sugaayo ba hebel markaasu wuxuu yihi ha idiirin alla ku diiriy ilaah ku diira ha idiiri buu yihi eh, marka arrimahaas oo kale waxaa dhici karta inay mararka qaar madkhal u noqdo min madaakhil shaydaan meela uu shaydaankaa soo galo shaydaankana waa cudur xun buu wataayo waxaa ugu daran dadka uu ku fasahaadiyana waa amraadda nafsiga ee qulubta ku jirta amraad la yihahdo uruurka iyo kibirka iyo islaweynanka iyo cujbiga iyo riyaha iyo sumcada iyo waxaasoo dhan camalki ay baabiinaysaa camalki ay baabiin waxay ku tarina ma laha marka ilahay agtiisa subxaanahu watacaala qofkii martabo iyo manzalo ku leh ka un u nasiibi ayaan leh ka un ilahay agtiisa nasiib ku leh ayib xadiidku saxiix lisnaad weeyaan qaala almusanifu raximah llah baabun man qof buu ku saabsan yahay athnaa amaana calىa saaxibihi saaxiibkii amaana in kaana hadduu yahay aamina mid aamin laga yahay bihi saaxiibka amaanta haddii aamin looga yahay inuu kibir yax ka qaada di aamin laga yahay oon laga cabsanaynin waa la amaani karaa marka soo maartid nusuustii bu rabaa musanifka inuu kuu jamciyo oo yaan la amaanin iyo caqarta iyo mxuu ahaa qadacta dahrahu iyo qadacta cunuqahu iyo adiladaasi waciidka ehe zajriga ehe nahyiga ehe reebidda ahayd iyo kuwan ayagaa raba inuu abwaabtaasi kugu jamcinaya marka qofka hadduuna arrintaas ayagaa dhibaato kasoo gaaraynin ehella u yahay mudan yahay <clears throat> mudan yahay waxba dhimaalaha bu kuleeyahy laabudda laakin inayna xadda ayna gudbisanayn oo wixiina cilmi ku dhisan yahay waxaadan ogeyn aadan ku dhex dhicin qala xadathana cabdالcaزiز بn cabdالlahi اlweysi qala xadathana cabdالcaزiز بn abi xaazim an suhayl ibn abi salixin an abiy abi salix an abi hurayra radi allahu canhu ana nabiya salى الlah alيه waslama qaal nicma الrajulu nin waxa ugu nicmo badan oo u wanaagsan almaqsuus bilmadxi abu bakr abu bakr sidiq nicma rajulu nin waxaa u wanaagsan cumaru cumar nicma rajulu nin waxaa u wanaagsan abu cubaydata camr bnu jaraax nicma rajulu usayd bnu xudayr saxaabi ansaari awsi abu yaya abu yaxya alawsi aabihiina xudayrna wuxuu ahaan jira wuxuu ahaan jiray qaa-idka ciid dagaalkii weynaaga ka dhacay bayn khasraj iyo bayn aws xarb albucaati la baxay ninkii hogaaminayay buu ahaa usaydkuna nin qiimo badan oo saxaabi oo jaliil ah ayuu ahaa radi allahu anu saaxib alkaraamaat buu ahaa <clears throat> waa ninkii nabiga alay slam intuu soo booqan isaga iyo eh, mxuu ahaa eh, abad bin bashir ay nuuray ay nuureen iftiimeen ulahoodii waa ninkii suurat lkahfi isagoo akrinaayo ay kusoo degtay sakiinadii sakiinadii baaba soo degtayba oo malaaigta ay hogaaminayso oo iftiimayso nuurayso suuratlkahfi isagoo akrinaayo abu yaxya nicma rajulu nin waxaa ugu nicmo badan thaabit ibnu qays ibnu shimas o shamaas khadiib lansaar radia allahu canhu ardaah waa ninka asagana markii uu laa tarfacu aswaatakum fawqa sawti nabi soo degtay gurigiisa intuu fadhiistay yiri waa camalkaygibaa buray ehlunaar baan ahay nabigu yiri maya ehlujanna tahay taabit ibnu qays khadiib alansaar baa la yihahdaa radia allahu canhu ardaa isaguna saaxibu lkaraamaat saxaabadao dhan ba bay ahaayeen thaabit ibnu qayskan waxau ku dhintay ku shahiiday ghazwat lyamaama ama waaqicatu lyamaama musalimat lkadaab markii lala dagaalamayey xilliga abubakr sidiq radia allahu canhu ardaa nin aad u dagaal badan musaylama iyo qabiilkiisa banu yamaama aad u dagaalaman oo sharisa ayay ahaayeen oo dagaalka ku daran marka dagaalkii marka saxaabadii iyo muslimiintii baa yar jabay jabkii ay jabeen oo arkay lasoo didaayo wuxuu sameeyey xanuud buu qaatay qofka markuu dhintay meydka ah baraafuunka waxa udgoonaya lagu shushubo ayuu asagoo nool ismariyey laba maroo cadcadna waa kafan ah asagoo marka halka fadhiyo wuxuu yihi markaa khalluu canaa naga leex naga leexda iga leexda buu yidhi bisa maa cawadtumuuna dadkiibu saaxiibadii saaxiibadii buu la hadlayaa waxaad caado ood caado nooga dhigteen baa baas dhaqan aanan aqoonin baad noo bilowdeen buu yidhi ayagii marka gaaladiina wuxuu yihi beri baan ka waxaad idinkuna markaasuu dagaalka isku rarbaaxay radia allahu canhu ardaa halkiibu ku shahiiday ruyu marka wuxuu ku arkay alaab uu lahaa alaab uu watay yaa nin qaatay nin baa qaatoo qarsaday muslimiintii kamida markaasuu ruyo ku arkay dee nin buu ruyo ugu imaaday wuxuu yihi orod u tag amiirulmuuminiin khaliifka u tagoo alaabtaydi nooca noocaaseed hebel yaa qaaday meel wuxuuna ku riday godkaasuna ku riday meel goda xufra xufradaasuna ku riday wuxuu u raaciyey hadhihin waa alalad waxaan arkay a ah, alalad weeyaano waa hurdo wax lagu arkay wax weyn ma siiha hadhihin kaaga baryo waagi markuu baryay muuna sheegin habeenkii dambe haddana u yimid wuxuu yihi meeshaasi ku jirtaa ninkaas hebelkaas ku jirtaa soo bixi hadhihin ninkaa hurdo weeyaan elal weyan hadhihin bu ku celi mar saddexaad sidii ku celiyey sidiiba markaa arrintii lagu soo saaray alimaam adahabi baa fi siyar aclaam nubala kusoos ku sheega oo qisada ku keena thaabit ibnu qays ibnu shamaas nicma rajulu mucaad bnu camr bnu jamuux jaabir bn cabdillahi aabihi cabdullahi bn camr baa isku meel lagu xabaaray marka hore saaxiibay ahaan jiray qiimo badan bu ahaa nicma rajulu mucaad bnu jabal isaga garanaysaan mashhuur wey acrafu nnaasi bilxalaali walxaraam qaala wabisa intaa markii la amaanay soo maarata hortooda laga amaanaya markaasu wuxuu yii wabisa rajulu fulanu wabisa rajulu fulanu xataa cadda sabca toddobana wuu raaciye wuxuu yihi kuwaana waa hebelki hebel baa ugu xun bisa rajul nin waxaa ugu xun fulan hebel bisa rajul waaa ugu xun fulan hebel wabisa rajul fulan ragna markaasuu yihi waa xun yihin bu yiri munaafiqiin iyo dad xun ba ahay marka taana waa dhacday mararka qaar fulanu da marka hadda magacoda lama sheegin leannahu asal ooma ahayn nabiga alayh salam magacyaha inuu sheego saxaabaduna way iska qarin jireen wixii markaa wax faa'iida aan looga jeedin oo gaar aho markaasi ama eh, eh, a ku tacalluqin waxaan ujeedaa xugun markaa un ku tacalluqin marka fulanu thas eh, waxaa weeyaan saxaabadii wamaa duunahum weeyaan mararka qaar waa dhacda nabiga inuu dad magacood sheegay xumaan sameynaya wa waa sheegay rasulka sala allah alay wasalam magacooda bale qabaa'il buuba sheegayba oo yihi waa dad xunxun husaye ah, iyo mxuu ahaa ricli iyo dhakwaan iyo qabail waa kii sheegi jire rasulka alah salam casat illaha warasuulah ayuu yihi ayb qaala musanifu raximah llah xadathana ibrahim qaala xadathana muxamadu ibnu fulayx qaala xadathana abi an cabdillahi bn cabdiraxman an abi yunus mawla caaisha ana caaisha qaalat waxay tiri istaadanaa rajulu nin baa idan weydiistay calaa rasuulillah nabiga alayh salaam faqaala rasuulu lahi yan ma soo galay bu nabi alla intu gurigi hortiisa istaagay faqaala rasuulu lahi sala allahu alay wasalam wuxuu yihi bisa ibnulcashiira cashiirada iyo qabiilkiisa way wax ka dhashay kasaa ugu xun wey kasaa ugu xun ahulcashiira iyo ibnucashira labada waa isku qaws wey qabiil buna ina dhashay mawdahay qabiilkiisa isagaa u baas leh ugu xun asagaa uxun weeyaan falamaa dakala ninkii uu saa nabiga lahaa caaisha maqlaysa isaga kor looma qashiinin falamaa dakala markuu soo galay hasha lahu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa uhambaabacay hasha uhambaabacay yani soo dhaweyn iyo gacan furan iyo heshiish la dhahaa wambasada ilayhi waa u weji furay wejihan wejigan uu furay oo imbisaad iyo weji furan ayuu kusoo dhaweeyey falamaa kharaja arajulu ninkii asagahaa markuu baxay ista'dana aakhar aakharu mid kale haddana idan weydiisto yma soo galaa rasuul allah qaala wuxuu yihi nicma ibnu lcashiira cashiiradiisa iyo qabiilkiisa asaga ugu fiican dadka ugu wanaagsan buu nicma waxaa nicmo badan ibnulcashiira cashiira wiilkeed almaqsuus ibn madxuwa midkana uu fiican soo daaya falamaa dakala markuu soo galay lam yanbasid ilayhi nabiga alay slam waxba waj furin kama basad il kii hore siduu nabiga alay slam ugu hamabacay usoo dhaweeyey ugu waji fura furfuray kan caadi bu iska ahaa nabiga alay slam isma bedelin walam yahasha ilayhi oma hamabacin kama hasha lilaakhar kii kaas ugu hamabacay o kale nabi sala allah alay wasalam falamaa kharaja markuu baxay kii dambana qultu bay tiri caaisha waxaan idhi yaa rasuul allah qulta lifulanin hebelkii hore markuu yihi ma soo galaa waxaa tihi maaqulta waxaa tihi oo bisa ibnulcashira intaa tihi isagaa ugu xun reerkooda markaa tihi yaa uma hashashta ilayhi nabiga soo dhaweysay oo waqulta lifulan hebel waxaad u tihi maaqulta waxaa tihi intaad nicmo ibnulcashira tihi yaa walam araka aana kugu arkin lam araka aana kugu arkin sanacta adoo samey milahu mil awali fi hashasha kii hore sidaa usoo dhaweysay oo kale umaa soo dhaweyn waase qaal nabigu wuxuu yihi ya caaishatu caaishay ina min shari nnaasi dadka kuwa ugu shar badan man ituqiya qofkii laga dhowrsado laga cabsado weye lifuxshii faaxishnimadiisa darteed fuxshigiisa iyo hadalxumadiisa daraaddeed ninkii looga dhowrsado laga gaabsado kaasaa wuxuu ugu shar badan dadka marka ninka hore shartiisa aan ka baqaynay haddii marka aan shar la qaabilana waa sii cararaya kan kale laakiin waa ogyahay waa nin wanaagsan oo qiimo badan waxba un baahna waxba un baahna sida darajada iyo eh, meesha lagu sii labooniyo waa un baahna labada midka horaa xumaa oo bis kan kala nicma bala yiriba ayb xadiidku waxaa weeyaan waa daciif duna qisat rajul awal ninka hore oo bisa akhulcashiir ah kaasaa saxiix ah saxiixa wey iyo hadalka caaisha uu nabigu yihi alayh salam u dambeeya uu yihi ina shara ina min shari nnaasi man ituqiya lifuxshihi man itaqaahu naasu lifuxshihi ninka laga cararo oo dadka ka cararan fuxshihiisa darteed ninkaasaa ugu shar badan intaa waa sax lakiin ninkan dambe ee ibnnicma ibnulcashira la yidhi iyo taas isaga daciif weeyaan daciif weeye fureyx ninka la yidhaahday sanadka ku jira yaa saduuq kathiir lkhada'a baa laleeyahay qisadana waa la keli noqday marka tafarudkiisa lama aqbalayo ayb ama inta kale waxaa weeyaan waa saxiixo bukhari muslim labadaba yaa soo saaray ayb masalada marka waxay culimadu yidhaahdaan masalat almudahana walmudaaraad wax leelaa jirta mudaaraadku way banaanta mudaaraadkun waxaa weeyaan badlu dunyaa lisaalixi diini aw lisaalixi dunya inaad adduunyadaadi aada dhiibto adduunyadaadi ka tanaasusho adoo adduunkii maaratay ku ilaalinayo wax kale addunya ku ilaalinayo ama diin ku ilaalinayo diin ku ilaalinayo adduunyadaada waad waad ka tanaasuli kartaa xoolo kalead ku ilaalin kartaa ama adduunya kalead ku ilaalin karta ama maslaxa kalead ku ilaalinaysaa ama diin baad ku ilaalinaysaaba tanaasulkan aad samaysay diin baad ku difaacaysaa taa waxaa la dhaha mudaaraad way banaan tahay way banaan tahay inaad waxyaalihii adiga aad xuquuq uleheed aad ka tanaasusho si diintaada aad ubadbaadiso ama qofkaad diintaada ubadbaadiso aad dacwada ugu danayso ama maahe dhibaatada haddaad ninkan isagaa ah kaasoo soo soo dhaweyntiisa iyo furfuraantiisa wax ka weyn oo maslaxo adduuna ayaad rabta inaad lagaga helo taa dhibaato male mudaarad baa layihahda waa nooc tanaasul ah laakiin tanaasulkaa diin ma aad ka tanaasuline adduunyaad ka tanaasushay waxaad u tanaasulaysana waxaa weeyaan adduunyo kasii weyn ama diin ayaaba sababteed u tanaasuleysaa oo diintaa ku difaacaysaa diinta kama tanaasulay sida diin darteed ba utanaasuleysa macnaha saas ama mudaahanada waxaa weeyaan waa tarku diin diintii oo laga tago lisaalix dunya a ah, addunya darteed addunya darteed baa diinteeda uga tanaasushay sida hadda gaalada iyo muslimiinta hadda wadooda ka dhacay in muslimiintu ay xuquuqdooda ka tanaasulayaan oo diintoodii wax la rabo laga sameynayo oo dadkii muslimiinta wixii la raba laga sameynayo iyaga oo madaxdu ay rabaan inay kursigaasi loo badbaadiyo oo yani ay wax walbaba acagta marinayaan wax walba haddii ilmahaada keen la yihahdo waa dhiibaya ah, ilmahaada shakeen hadii la waa dhiibaya ayib taas waxaa la dhahaa mudaahana oo diinta looga tanaasulo addunya darteed middaa ma banaano waa mid ilaahay uu ka hadlay waduu low tudhinu fa uu yihi marka taa ma ma banaano ayib baabu wuxuu ku saabsan yahay yaxfii wuxuu shubayaa fi wujuuhi lmadaaxiina kuwa ammaanta badan wejigooda caruu ku shubi aturaab baa imaan doonta caraa lagu shubaya dadka ammaana dadka ammaantaasna wax ku qaata shucaraa jiri jirtay gabyaabaa jiri jirtay dad fusaxa oo bulaqaa jiri jirtay madaxdii ammaanayaan oo ammaan laga badayno markaasa wax laga helaya madaaxiin baa la yihahdaa kuwa ayagaa in cara afka lagaga shubo xadathana caliy bn cabdillahi lmadini qaal xadathana cabdiraxman ibnu mahdiyi qaal xadathana sufyan ibnu saciid athawri can xabib bin abi thaabitin can mujaahid ibni jabrin can abi macmarin qaal qaama rajulu nin baa kacay yuhnii asagoo ammaanaya calaa amiirin nin madaxo min alumaraa madaxda kamida fajacala lmiqdaadu miqdaad ibnu camar wuxuu isku diyaariyey oo guda galay yaxfii inuu firdhinaayo fii wajihi ninkii xamaanaya wejigiisa aturaaba caro wa qaala markaasu wuxuu yihi amaranaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabigu wuxuuna amray an naxtiya inaan shugna fii wujuuhi lmadaaxiina kuwa ammaanta badan wejigooda aturaab caro marka madxigaasi waa madxi mubaalaqa ah oo ku dardara oo ziyaada ah oo qaarkood gabay iyo shicir bay isticmaali waxaan jirin oo ninkan una lahayn iyo martaba una gaarsiisnayn bay gaarsinayaan taas waa imada marka madaax ba la yihahda mubaalagada way taa uga daladadayihin marka walidalika waxay dhahaan akdabu shicri acdabu shicirka waxaa ugu been badan midka ugu macaan midka ugu balaaqa badan ee ugu macaan ee aad loo qooriyey ka ugu been badan wey qofkan isaga shaacirka wuxuu rabaa shicirkiisaas siduu ku quruxsanaan lahaa u isaga marin yo marin been bay martay muxuu ahaa iftiray martay Eh, mxuah mubaalaqa qofkan una meel una gaarsiin la gaarsiiyey xad ilahay bu ataa gaarsiinaya shicirkiisa bis asaga yaa yuu ilaashani taas marka waxaa weeyaan eh, caraha lagu shubayo nabiga sala allah aleh wasalam shubiddaa marka carada lagu shubayo xadiidkan hadda ninka la yidhaahdo miqdaad iyo cabdullahi bin cumar oo inoo imaan doono iyo saxaabada waxay ka fahmeen daahirka daahirkaasi ka fahmeen oo xaqiiqadaasi ka fahmeen in caradii quman intii la qaado afka lagaga shubayo qaar culamada kamidna waxay leeyihiin waa kinaaya can ilxirmaan wa cadam alicdaa in qofka la hojiyo waxba la siinin ayaa loola jeedaa xoolay rabeen soomaa waxaasoo hadala waxaa ka keenaya waxad ka qaataan soo maha in waxbaba la siin maayo waxba la siin maayo fakaanama asagoo caraafka loogu shubay kale ayay noqonaysaa taan marka waxaa weeyaan daahirkan in lagu wado oo saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay fahmeen hada huwa alansab walaqrab sawaabkana saasaa u dhow maxaa yeele saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam aclamu nnaasi limuraadi rasuuli llahi sala allah alay wasalam nabiga calayh salaam muraadkiisa saxaabada ugu taqaanay oo ugu yaqaanay radiallah calayhim jamiican xadiidkuna xadiid saxiixa weeyaan muslim baa lasoo saaray fi saxiix sawra qala xadathana musa bnu ismaaciil qala xadathana xamaad can caliy bn lxakam can cadaa bin abi rabax ana rajula nin baa kaana ahaa yamdaxu kii amaana rajula nin buu amaani jiray amaanayey cinda bna cumara cabdullaahi bn cumar agtiisu fajacala ibnu cumara wuxuu guda galay yaxu turaaba caro inuu firdhinaayo naxwa fiihi xagga afkiisu caro la aaday wa qaala markaasu wuxuu yihi ibnu cumar qaala rasuulullah nabiga calayh salaam baa wuxuu yihi idaa ra'aytum almadaaxiina kuwa ammaanta badan haddaad aragtaan faxthuu shuba fii wujuuhihim wejiyaalkooda turaab caro ku shuba saasuu nabig sala alla alay waslam yii marka saxaabada alayhi salaa ridwaanullah calayhim nabiga saxaabadiisa xirsuhum calaa mutaabacati rasul sal l slam wainfaadi awaamirihi awaamirta nabiga inay fuliyaan si ay ugu dadaali jireen iyo anahum laa yakhaafuuna fi llahi lawmata laaim wax cabsi la yirahdana kumama jirinba shareecada iyo diinta iyo hirgelinteeda unba iyago unbaa kadayy ka dambeeyeen meel allaala meeshay la gasho ayay ka dabagelayeen xadidku saxiix weeyaan naam qala xadathana musa qala xadathana abu cawaanat alwadax can abi bishrin can cabdillahi bni shaqiiqin can raja bin abi raja can mixjan alaslami ayuu ka wariyey qaala wuxuu yihi raja rajahaas mixjan ka warinaya wuxuu aqbaltu waxaan soo qaabilay maca bixijaanin anoo mixjan la socdo daata yawmin maalin maalmaha kamid a waxaan soo qaabilay xagga aya masjidka xataa intahaynaa waxaan soo soconaba aqbaalku waa rujuuc iyo meel laga imaaday markaa waan soo baxnay xataa aatay intahayna waxaan imaanay ilaa masjidi ahli lbasra reer basra ah masaajidkoodii baan imaanay fa idaa buraydat aslamiyu saxaabigii burayda ahaa buraydata bn xusayb alslami radia allahu canhu yaa calaa baabin albaab taagana min abwaabi lmasjidi masaajidka albaabihiisa mid kamida ah, yujaalisun fadhiyaa qaala wuxuu yihi wa kaana fi lmasjidi weli waxaa hadalka wata ninkii ah aburaja wa kaana fi lmasjidi rajulun masjidkana waxaa ku dhex jiray rajulu in yuqaalu lahu layihahdo sakaba nusakda qaar sukayna eh? sooma sukayna sukba iyo sakba labadaba waa la sheegay labada waa la sheegaa ninkaasaa masaajidka ku jiray yuqaalu lahu sakba yutiilu salaata salaadana wuu dheeranayay oo nin salaada dheereeya oo aada iyo aad yuu ahaa falama intahaynaa ilaa baabi lmasjid wuxuu leeyahay aburaja markaan masaajidka albaabkiisi aan tagnay wa calayhi burda korkiisana waxaa ahaaday burdo iyo go ayuu huwan yahay wa kaana buraydatu saaiba saaxiba misaaxaat ninka la yihahdo burayda bin xuseybna wuxuu ahaa saaxiba misaaxaat nin kaftan badan oo mxuu ahaa kaftama ayuu ahaa misaax badan misaaxuna waan soo maray oo inuu banaan yahay haddii xaqa la ilaalinaayo oo xuduudiisa la ilaalinayo ninkaas bureedana wuxuu asaxday misaaxaad faqaala markaasu wuxuu yihi yaa mixjan ninkii ah, bureedihii meesha hortaagnaa wey hadlay mixjan buu la hadlaya aburaja iyo raja bin abiraja iyo waxaa soo socda mixjan marka wuxuu yihi yaa mixjanow atusallii ma kamaa yusalii sakba sakba si uu tukadoo kale mey u tukataa wuxuu raba marka sakbahaas iyo salaadiisaas uu tukanaayo iyo xaalkeedaas uu rabaa inuu ka hadlo adilo iyo axaadiistanna uu soo arooriyuu rabaa oo uu ku soo halqabsan rabaa ninkaas sakbaa si uu tukan ma tukan kartaa falam yarudda calayhi mixjanun mixjan waxba uma jawaabin waa ka aamusay waxba uma jawaabin marka jawaab markaas muuna siinin laakiin markay isla dhaqaaqeen buu xadiidkan usheegi doonaa xadiid buu usheegay oo jawaab u noqonaysa su-aashaas warajaca waa laabtay qaala wuxuu yihi qaalada waa raja ibn abi raja yaa wata faqaala mixjan baa wuxuu yihi ina rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam jawaabtiis waxay noqotay xadiidkan inuu sheego ina rasuula allah nabiga alayh salaam baa akhada qabtay biyadii gacantayda nabigaa gacanta i qabtay buu yihi waa waxaa weeyaan xifdiga xadiidkan soo socda uu xifdisan yahay iyo waaqicadii iyo xadadkii iyo makaankii iyo sidii xaalahe dhacay iyo wixii sifaaha oo dhan buu rabaa inuu ku tuso inuu xifdisan yahay xadiidka waxaa kale dee wuxuu tusayaa xadiidkan inuu mubaasharata nabiga kaga qaaday caleyhi salaatu wasalaam oo wax waasido u dhexaysay aysan jirin waana manqaba iyo fadli bixjan uu leeyahayo nabi maxamed baa gacantiisa qabtay sala allahu aleyh waali wasalam cabdullahi bin cumar muxuu yihi akhada rasuul sal slam bimin kebaya nabigaa labada garab qabtay rasuulka aleyh salaatu wasalaam marka ammaan bay u aheyd iyo fadli iyo qiimay u aheyd saxaabadu inay dhahaan nabigaa nana socday nana galay isla fuulay meel isla tagnay waxaaso dhan ammaan bay u tahay iyo sharaf iyo karaama akhada biyadii gacantuu nabiga qabtay faindalaqnaa waan tagnay namshi anagoo socona xataa sacidnaa uxuda buurti uxud baan fuulay buu nabiga iyuu leyahy saaabiga saxaabiga mixjana buurti uxud baan fuulay waana fuuli jira nabiga alayh salaam buurtaas uxud buu fuulay oo qaaro xera waa kii nabiga alayh salam ku noq noqon jiray oo oh, meeshii thawr la dhihi jira jablu thawr asagana qaaru thawr waa kii galay marka nabiga alayh isalaatu wasalaam buuro badan buu fuulay qasad iyo ujeedo iyo xikmo iyo faa'iduuna u fuuli jiray sala allahu aleyh waali wasalam uxudna waa buuraha waaweyn ee ku taalla xijaaz bay kamid tahay oo shimaalu lmadiina madiina magaalada la yihahdo markaad xagga maka ujeedo madiina joogto bidix bay kaa qaban uxud waa jabalku nabigu yihi jabalu yuxibunaa wa nuxibuhu waan jecelna asagana waana jecel yahay buu nabigu sala allah aleyh wasalam ilaahay baa jaamidka dhagaxa ah dareenkaas xubi iyo maxabada nabi maxamed ah ilaahay baa subxaana watacaala dareen siiyey marka waa fuulay siduu hadda ka hor bu ufuuli jiray isaga iyo abubakr iyo cumar iyo cuhmaan iyo dee markuu buurta ay dhadhaqaaqday waa ku dhihi jiray uhbut uxudu fa inamaa calayka nabiyun wa sidiiqun wa shahidaani cumar iyo cuhmaan bay ahaayeen fa ashrafa cala lmadiina markuu nabiga alayh salaam buurtii uxud uu fuulay ashrafa wuxuu fiiriyey cala lmadiina magaalada madiina ishraafku waa wax meel kore taad fuusho aadana wixii kaa hooseeya asaa ufiirsaa ishraaf la dhahaa ashrafa wuxuu nabiga calayhi salaam uhanqaltaagay oo u fiiriyey cala lmadiina magaalada madiina korkeeda ayuu saas uga soo fiiriyey isagoo umuurtu dheera saaran fa qaala wuxuu yihi waylu ummiha min qaryatin ayuu yihi waylu ummiha min qarya yani tuulo iyo qaryo iyo magaalo marka laga hadlaayo waylun ummiha eh, ummiha waa hadal marka un laska dhaho weeyaanoo daribad yadaaka iyo thakiladka umuka iyo wax la dhaho kale wey wayla umiha min qarya yatrukuhaa muxuu ka hadlaya madiina yatrukuhaa waxaa ka tegi doona ahluhaa magaalada ayada ah waxaa ka tegi doona oo iskaga guuri doona ehelkeedii deganaa xilli ay ka guuri doonaan baa imaan doonta ka acmari maa takun markay ahayd markay ugu camireed ay ka guuri doonaan oo fitan kale iyo dhibaatooyin kale looga carari doona xilligii masixu dijaal iyo yaatiiha waxaa imaan doona addajaalu masixu baa imaan doona markaasaa fa wuxuu heli doonaa calaa kulli baabin albaab kasta min abwaabiha albaabaheedii kamida madiina malakan malag buu ku arki doonaa oo taagan oo waardiyeenaya oo xifdinaya falaa yadkhuluhaa madiina ma geli doono masixu ma geli doono laakin waxaa bixi doona dadki lahaa dadki baa ka guuri oo tarjifu lmadiina halaatu rajafaat bu nabi alay salaam saddex jeer bay intay geriirto oo dijaalla wuxuu degan yahay meel jurf la yidhaahdo oo caraseelon kasii dheereen oo kaba buur weyn ku taalla hadda qasrulmelik nimanka boqorada reer socda ay guryo ka dhisteen halkaasu nabiga alay slam yiri wuu degi doonaa halkaasuu degi doonaa yiri jurf baa la dhahaa marka saddex jeer markay girgiriirto waxaa baxaya munaafiq kasta iyo gaaf kaafir kastaa baxaya buu nabiga sala allah alay waslam yiri waa laga darinaya dijaal baa la aadi inti kalena ilaahay baa xifdinaya oo malaa'igtiibuu ku waardiyanayaayo albaabaheed oo dhan iyo ridihi la soo galaya o dhan baa la difaacayaayo ma soo geli karo ma soo geli karo ayb waxaa kaloo laga guurayaa mar liskaga guuri oo aakhiru zamaanka u dambeeya iyadana laga kala cararna way jirtaa oo ayna gelayna ila cayaafi cayaafi ayri walwuxuush shimbiraha iyo dugaaga iyo durjoogta bese unbaa un soo geli wax kaloo dawla joog male oo la kala carari wuxuu kaloo sheegay nabiga alayh salaam in masr la furi doono sham la furi doono yaman la furi doono dee dad socda intay imaadaan ay reerahoodi qaalayaan o ehelkoodi dhahayan ina kiciya sham yaan u guure markaasu wuxuu nabigu alayh salaam dhahayay wاlmadinatu khayru lahum low kawna yaclamuun wاmadinau khayru lahum low kaanuu yaclamu madina u khayr ba haday ogaan lahaayeen hadday ogaan lahaayeen kamayna guureen marka xaaladahaas oo dhan baa yaa dhan yani wax dhacay iyo wax soo socdaba yay madiine mari doontaa oo mar laga guuray iyo mar dhibaato iyo fitan looga guuray iyo mar adduunye iyo barwaaqooyin iyo futuuxaad loo guuray iyo mar munaafiq iyo kaafir oo dhan laga dahiro oo dajaal ay u baxaan iyo waxaas o dhan waa dhici doonaan ayib fayajidu wuxuu heli doonaa dajaal calaa kuli baabin min abwaabiha malakan malag falaa yadkhuluha malagaa waardiinaya ma soo geli karo uma nxadara nabiga calayh salaam buurta uxud ayuu kasoo hoobtay markuu intaa ku hadlay xataa idaa kunaa markaan soo gaarnay fi lmasjidi masaajidka aan nimid masjidka nabiga calayh salaam ra-aa rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu arkay rajula nin yusalli tukanaya midda weeye midka ninkii sakba ahaa su-aashii la layidhi sakba oo kale ma u tukani lagu yiri mixjan jawaabteedii xadiidkan usoo wataa nin buu arkay nabiga ku tukan masaajidka wayasjudu sujuudi wayarkacu rukuuci <clears throat> salaad badan oo aad salaada u badinaya faqaala lii rasuulullah nabiga alayhi salaatu wasalana wuxuu gu yidhi man haada waa yar ninkan cibaadada iyo salaada badan fa akhadtu waxaan guda galay utrihi inaan ammaanayo alidraa waxaa weeyaan mubaalaqatu fi lmadxi ammaantii baan ku xeel dheeraado waan ammaanay faqultu waa hebel oo waa ninkaa saasoo hebel oo ah, saalix oo cibaado badan o daaco badan o khayr faqultu waxaan yaa rasuul allah rasuul allow haadaa fulaan waa hebel wa haadaa fulankan waa saa iyo saa waa saa iyo saa wa hada warka ammaantiisa uu sheegay wa haadaada faqaala wuxuu yidhi nabigu amsik jooji laa tusmicu hamaqashiinin fatuhlika waad halaagto waxaasoo ammaanay ninka ma qaadi karo ha u sheegin oo hamaqashiinin dana halaag u kasoo gaadho hamaqashiinin qofka marka saasoo kale loogu baqaayo ama ammaantiisi mbaala mubaalaqa ay ku jirto inaan maarata la gaadhsiinin heerkaas asagan la maqashiinin qaala faindalaqa yamshi nabiga calayh salaam baa baxay xataa idaa kaana cinda xujarihi nabiga qolkiisa agteeda markuu marayo laakinahu nafada yadayhi gacantiisa nabiga calayh salaatu wasalaam uu firdhiyey gacantiisu firdhiyey oo ninkaasoo gacanta hays kala baxay waa dhici karta nabiga gacanti inuu firdhiyo saa wax utuursiy saa wax firdhinayo kale iska dhigay gacanti nafada yaday gacantiisu nabiga alay salaam firdhiyey uma qaala wuxuu yihi ina khayra diinikum ina khayra diinikum diintiina waxa ugu khayr badan aysaruhu waxaa ugu fudud weeye marka waxa weeyaan mubaalaqada iyo salaadaha iyo cibaadada oo xadda dhaafiso cabdullahi bnu camar bnu caas waa kii nabiga kala hadlay salaadii badneed iyo qira'atlqur'aankii faraha badnaa iyo soonkii faraha badnaa ee xadda dhaafsaysanaa ee asaga irhaaq iyo dhib ku keeni karay ee xuquuqdii kalaahay lagu lahaa uu kaga tegi karay oo uu yihi ina linafsika calayka xaqa waliahlika calayka xaqa walizawjika calayka xaqa facdi kula di xaqin xaqa marka waxaa weeyaan mubaalaqada kala didan ina khayra diinikum aysara wax fudud oo daa'imi karto ayaa u khayr badan ina khayra diinikum diintiina waxaa ugu khayr badan iyo cibaadada iyo daacada iyo tabiiqu shareeca aysara waxaa ugu fudud ee la imaan karto maxaa yeel diinteeda waa yusri wey yusri weeyaan ma jacala calaykum fi diini min xaraj addiinu yusr bu nabig alay slam halaata saddex jeer bu ku celceliya xadiidku xasan weeyaan ayib marka shay walbaba mubaalaqada haddii ammaan iyo madix noqoto haddii cibaadiya daaca noqoto hadday noqoto shay la samey wax walba marka in dhanxaad loo wado oo aan mubaalaqa lala imaanin iyo xadgudub taasaa shareecadu in amrisa baabun wuxuu ku saabsan yahay man madaxa fi shicri qofkii wax ammaanaa fi shicri gabayna wax ku ammaanaa oo gabaygu waxaa weeye kalkalaam alcaadi hadalka unbuu lamid yahay xasanu xasan waqabiixu qabiix bay dhahaan hadalkan kale ku hadlayno xasanna waale qabiixna waale wax fiican waxun waale shicirkuna waa sidaas laakiin si gaara shicirka waxaa lagu sheegay shicirka waxaa badan mubaalaqadiisa iyo xaddhaafkiisaa badan oo dadkaa shucarada ah waxa weeye waxaynan samaynin ayay ku hadlaan oo waxaan jirin bay dorosaan oo qofka meeluu gaarsiisnin bay gaarsiiyaan marka taas way midda gaar ahaan loogu sheegay xadathana maxamedu qaala xadathana xajaaj qaala xadathana xamaad binu salma can caliy bni zaydin cali ibnu zayd bnu jadcaan can cabdiraxmaan bin abi bakrata can aswad ibnu sariicin qaala wuxuu yihi ataytu nabiya nabiga calayh salaam baan u imaaday faqultu waxaana yaa rasuul allah rasuul allow qad madaxtu llaha ilaahay baan ammaanay bimaxaamid bimaxaamida maxaamid iyo ammaan iyo hanaa iyo wamidaxa wamidaxin iyo ammaano wa iyaaka adeera waan ku ammaanay nabi allow ilaahayna waan ammaanay oo gabay alla amaana iyo gabay nabi amaana labadaba waan hayaabuu nabi allow ilahayna waan amaan adna ku ammaanay faqaala nabigu wuxuu yihi amaa ina rabaka rabbiga yuxibu wuxuu jecel yahay alxamda xamdinta ilahay xamdiga waa iyo ammaanta iyo mahadnaqa iyo hanaha ilahay waa jecel yahay subxaanahu watacaala waa mudan yahay oo xamdigii iyo hanihii uu mudnaa lagu ammaano ina rabaka rabbiga yuxibu wuu jecel yahay aamda xamdiga waa jecel yahay amaa asaga tiisi nabiga alayh salaatu wasalaam kamuunan hadlin ilan waxay ahayd madaxtu llaha bimaxaamida wa midax wa iyaaka adigana waan ku ammaanay tiisa nabiga alayh salaam meel kale kaga hadlay oo wuxuu yihi laa tadrunii kamaa adrat nasaara ciisa bna maryam inamaa ana cabdullahi faqul cabdullah rasuul dhaha saasuu nabig aleyh salaatu wasalaam yihi yani sida ay nasaara ugu xadgudubtay ciisa bna maryam iyo xadda ay gaarsiiyeen ilaah bay ka gaarsiiyeen iyo ina ilaah iyo martaba bashariyaday ka bixiyeen waxaan jirin oo beena marka halkaa ay gaarsiinin oo oh, cabdullaahi baan ahay addoon ilaahay baan ahay addoon ilaahay ayaan ahay oo uluuhiye iyo rabbinimo midna ma gaadhsiisni addoon aan ahay rasuul alla soo diray oo diin loo soo dhoowey dhiibay oo la doortayna waan ahay risaalada iyo diintaas uu ilaahay igu sharfay addoonnimadaasna ilaahay waa igu sharfay inaan ilaahay caabudo isaga aan maarata ukhuduuco utawaaduco oonan isweynaysiin oo meel isgaarsiinin dayib marka taa ayada ah yyaa la dhaafinin buu nabi sala la alay waslam yiri amdi marka ammaanta nabiga alayh salaatu wasalaam waa inay mubaalaqa lahayn oo martabadiisa aan la gudbinin sal allah aleyh waali wasalam markii gabdhihii durbaanka garaacayay ee nabiga hortiisa ku ciyaarayay oo hadalla gabayaa sheegay ay waxay wadaan oo gabayga nabiga alay slam iska dhagaystaba mid baa waxay tiri wafiina nabiyun yaclamu maa fii kadin waxaa nugu dhex jira nabi berri waxay dhici doona og berri waxay dhici doona og nabiga alay slam waa ka jiday maya bu yiri laa yaclamu maa fi lkadi ila allah berri waxaa dhici doona ilahay baa garanaya subxaana wa tacaala hadaladiini kale iyo gabaygiini kale wata laakiin aniga xadda ee gudbinina cilmulgeyb aanan garanayn ha in nisbeynina saasuu nabig sala allah alay wasalam yiri marka intaasuu nabiga diiday markuu noolaa ee uu dhegihiisa ku maqlay oo uu yiri maya yani qaacida caaman waa nasiy oo ah laa tadruni kama adrat nasaara ciisa bna maryam labadaa adoo haysta in markaa mubaalaqaadka kale iyo waxa aan la ogoleen busuri ninki la dhihi jiri hadalkiisi waad garanaysaa uu yiri wa ina cilmaka cilma alawxi walqalami ayuu yihi cilmigaada lxulmaxfuudka iyo qalamka cilmigiisa ayuu cilmigaada gaarhsan yahay wax walbaad og tahay buu yihi marka taasna waxa weeyaan mubaalaqaad iyo waxaan jirin oo baatila weeyaan oo sax ahayn dabcan ninka busiriya kitaabkiisaasi burdaha ah wax badan oo mufiid ah oo aad yani run ah oo saxa ah waa ka batay marka cadaaladda loo hadlo laakiin wixii markaasi turhaad oo khuraafaada oo shareecada khilaafsan oo mubaalaqada loo baahneen ama afl ku riday ama jahli ku riday ama caqiida xumo ku keentay intaba waxa weya madruux wey cala jidaar waa la tuuraya ayib lakin wixii wanaagsan waa la qaadan wa hadi shariica cadaaladana waa sidaa weyaan wixii wanaagsan oo diinteena waafaqsan waa la qaadanaya ayib maxaa kamida ah annafsu muxuu yihi annafsu ka ifli ya ya ya yani wuxuu yidhi naftu waa sida ilmo yaroo kale ilmo yar haddii naaska loo daayana uu iska caqi isagoo weyn ordayo iska nuuga hooyadiis haddii laakiin naaska laga goyo kagoya waa ka goya naftu waa sidaasoo kale shahwada iyo maxay jeceshahay xumaana iyo waxaas oo dhan haddaad ka goyso ood kala dagaashana way ka goy ah, sigaar ma dayn kari iyo qaadka waa nafteeda kama goyn kari iyo waxau ahaa waa wareeri iyo waxbaa saa noqon iyo waxaasoo dhan waxa ka jira male haddaad goysa waa ka goysa haddaa wadana de waxa wey ilmaha naas naaska aad udaysa oo kale u noqonaya hadalladii yiray kamid tahay iyo abyaad kale uu ku hadlayba waa jiraan waa jiraan marka eh, halaiska ilaaliya laakiin waxyaalaha khuraafaadka ah ee caqiidada dhaawacaya ee kitaabkaasi ka buuxa halaska dhowro ada la iska ilaaliyo nacam oo kaa uu kamid yahay yo akram alkhalqi baa kamid a ah. inkastoo ta'wiiliyaan qoladan eh, kale ee ku doodeysa si kale ufasirayo man aluudu bihi siwaaka cinda xuduudi xadith acamimi abyaadaasaa kamid a ah. ya ya rag baa yaqaana meesha fadhiye anigu dhi halal baan ka aqana hmm. waa la baran karaa inaad xufisaan weliba dhib ma leh oo luq ahaan looga faa'ideysto wixii sharciga kukhilaafsanna la caddeeyo wixii kalena laga faa'ideysto laa maanic dhib ma leh dayib shaydaan nabiga alayh isalaatu wasalaam markuu ka hadlaayay muxuu yihi abi hureyre oo yiri su aayat lkursida haddaad akrisato kuusoo dhawaan shaydaan kuso dhawaan mahayo sadaqaka sadaqaka wahuwa kaduub buu yihi yani hadalkaas runbu ku sheegay laakiin si ahaan waa shaydan waa beenaale wey ayib saas wey cadaaladii ka mid baabun man madaxa cafwan shicirkii marka wuxuu yidhi yaa rasuul allah qad madaxtu اllaha bmaxaamida wamidaxin waiyaaka yani faqaala ama ina rabaka yuxibu اlxamda waa jecelyah walidalika xamada nafsah ilahay naftiisu xamdiyey oo amaanay fajacaltu waxaan guda galay unshidhu gabaygii aan hayay baa nabiga aleyh salaatu wasalaam ayaan u gabyey oo u inshaadiyey oon ku shiray u shicray oon maqashiyey fastaadana rajulu nin baa idana weydiistay diwaalun dheer aslacu hiire leh nin dheer oo hiire leh unbaa iligtu soo istaagay ma soo gala yiri faqaala li nabiy nabig alay slam ba wuxuu yiri uskud amus ninka un ku maqline shib iska dheh intuu tagayo fadakala ninkii baa soo galay fatakalama wuxuu la hadlay nabiga saacatan xogow uma kharaja waa baxay markuu baxay buu haye fa markaasaan gabay haddana sii waday uma jaa haddana ninkii baa yimid isagaha fasakatani nabiga i aamusiye aamus yiri uma kharaja waa baxay fajacala dalika maratain o halaa saddex jeer ama laba jeer yaa hakad la geliyo li aamus ninka intu kaa baxay faqultu waxaan iri bu yihi man hada aladii sakatanii lahu waayo ninkanaad asaga dartii i aamusiisay sakatanii aad i aamusiisay lahu liajrihi waa kuma qaala nabiga alay slam wuxuu yii hada rajulu waa nin laa yuxibu albaaila aan baail aan jecleen laqwi oo aan wanaagsan aan jecleen xadiidka daciif wey bihada tamaam intan hadda eh, dhamaystirkiisa daciif weyaan lakin isagoo mukhtasara intaa hore amaa ina rabaka yuxibu alxamda intaas eh, ka horeysa waxa weeyaan waa saxiix wey saxiix weeyaan inta kale laakiin waa daciif oo ninka layidhaha caliy ibnu zayd ibnu jadcaan caliy ibnu zayd ibnu jadcaan ninkaasa sanad ku jira oo daciif ah eh, ninkaas uu aamusiiye ee leeyahay aamusana ee hadda laga aamusaya waa cumar bn khadaab radi allahu canhu ardaa hadduu xadiidka waa daciif lakin hadduu la dhaho muxuu nabiga alayh salaatu wasalaam isagii baa jooga cumarna wuxuu leeya baatil ma ogolo waxaa dhici karta mualafatulqulubu ninkan ahaa bal waxa uu hayay inuu dhegeysta nabiga alayh salaam wixii markaasi tacliiq iyo u sheegid iyo caddaynana markeeda ha ahaato ayaa dhici karta baynamaa cumar radi allahu canhu isagoon kaba sugin uu kula boodi lahaa labadaasa lagu kala fasir lakin xadidka waxa wey intaas sheekadaasi daciif weyan xagga naga tur qaala alimaam albukhariyu raximah llah xadathana sulayman qaala xadathana xamaad bnu zayd can caliy ibn ljudcaanka can cabdiraxmaan bin abi bakra can binu sariicin qultu qaala qultu linabiy waxaan ku yiri sal slam madaxtuka waan ku ammaanay madaxtu llaha ilaahayna waan ammaanay xadiidka sanadkii hore unbuu lamid yahay cali ibnu judcaanki kaas caligaas taagan wey cali ibnu zayd ibnu judcaanki wey daciif baabun wuxuu ku saabsan yahay icdaau shaaciri shaacirka gabyaaga oo la siiyo wax laska siiyo idaa khaafa hadduu qofka ka baqo sharaw shartiis waa gabyey sin weyda adigu kugu soo qaloocinaya qofku wax siiyo amaani qofka kale dhulku gelin in cirdigaada iyo sharaftaada aad iska dhawr ilaashato <clears throat> oo dacayada siyaafxumada iyo waxa uu dhaawac ku gaarsiinayo xoolahaada aad isku furato way banaanta ila cirdiga wax ka qiimo badan male iyo sharaftaade qaala xadathana maxaa eh, laga soo wariyay imaam bukhaari raximah llah isagoo doon saaran bukhaari soomehen isagoo doon saaran oo safar ay ku jiraan nin salaax u muujiyey wanaag iyo saalixnimo iyo wanaag iyo taqwo muujiyey ayaa ag fadhiyey oo safar iskula isla ahaayeen marka ninkii asaga hadday sheekaysteen oo muddo ayla socdeen wuxuu yiri ninkan waa nin wanaagsan oo rafiiq fiican baa heshay yiri xogowgii dahabkaa ayuu haystay ayuu markay yiri dhigo iyar qabo iyar qabo yiri aha markaasuu eh, dahabkii asaga ahaa iyo hadhow wuxuu yihi dee anaaba iska leh ya dahabka isagaha ayuu anaaba iska leh waa dhawaaqo dahabkeyga waa laga xaday dahabkeyga laga xaday dahabkeyga laga xaday markuu arkay inuu nin kale isagaa raba inuu tuugnimo ku qiro iyuu dahabka isagaa badda ku tuuray baddu iskaga xorayba marka cirdigiisa u ku ilaalinayay cirdigiisa ayuu ku dhowraayay dahabkii isaga uu lahaa ninkana sheegtay inuu markaa dhaho waa laga xaday oo bukhaari baa haya oo hadhow deena yuu diidanaa waa iska tuuray marka waaba ka xorayba qisa noocaasaa jirtay marka shaahid waxaa weeyaan qofka insaanka cirdigiisa iyo sharaftiisa inuu ilaashado wax kastaba ha keentee xoolihiisa baa ku bixiye ayaa laga qaadanaya qaala xadathana mxamedu qaala xadathana caliyu qaala xadathana zayd bnu xubaab qaala xadathana yuusuf bn cabdillaahi bn nujayd bn cimraan bn eh, xusein alkhuzaaci qaala xadathanii abi maxaa ima qoran can ma ina qoranta can nujayf xadathani abi xadathana abi can nujayd saasa fiican xadathana abi can nujayd yuusuf ba wuxuu leeyahay xadathanii waxaa ii waramay ila wuxuu ku yihi yuusuf bin cabdillaahi binu nujayd binu cimraan binu xusein khusacisa kumudhir qaala wuxuu yihi qaalagaa wata can abihi idig can abihi baa ini qoran can abihi can abihi haye abi nujayd ah ibnu mise abi meesha horta waxaa ku jira qof baa ku jira snadkeyga sidaan qoraya sanadkeyga fiiri dhegeysta xadaثna yusf بن cabdاللahi بن nujayd بن cmrاn بن xusein الqusaaعي qaala xadaثanii abi nujayd saasa i qoran ya saama i qoran suga marka marka inta ani u raacsan aamusa ani sidaas i qor xadathanii abi nujayd saasaa i qoran haye may sax mehe suga saas ooma qoro halka jooga dadanka sida kale u qoran yahin hadlaan marka hay shabdiرaحman Ah, oka saasay marka noqonaysa an abihi soo ma ah, an abihi aabahaas marka waa cabdullaahi ibnu nujayd haye qaala xadathanii abu nujayd ah. marka halkaa gashada qaala xadathanii qaala an abihi qaala xadathanii abi nujayd ana shaaciran shaacir baa jaa u yimid ilaa cimraan ibni xusein nin gabya ah yaa cimraan bin xusein u yimid radia allahu canhu faacdaa waxbuu iska siiyey faqiila lahu waxaa lagu yihi tucdi shaaciran ma gabyaabaa wax siinaysaa waa dadka gabayga ku irsaaqaata wax ku qaata ku aruursada dadka ku caaya qofna waa ku amaano wax kaga qaata tucdi shaaciran gabyaabna wax siinaysaa faqaala wuxuu yihi ubqii calaa cirdi aniga cirdigayga iyo sharaftaydan ku ilaashanaya bu yihi ah, ubqii waxaan baaqi yeeli oon ilaashani calaa cirdi sharaftayda oo hadduu icaayi oo waxaan jirin iga sheegi oo banaankaas gabay la wada xifdiyo oo dadku ay wada wataan igu dhigi aminkan igu dhajini marka qof iska socda oo maalan dadka hadda qaadcunkaa ah, sigaar cabkaa ah, iska yar qariban mararka qaar bay waa ku dhahayan wax noo dhiib bay kuleeyihin haddaad lafaada u baqdo inuu dhibaato ku geysto qaad buu ku cuni doonaa iyo waxbaha sii raraac intaas way dhici kartaa laakiin iska naftaada ku difaac naftaada ku difaac inuu cunto ku cunana waba dhici kartaa ayb xadiidkan lakin daciif lisnaad waaye Ah, oo nujayd bn cimraankaas laa yucraf ba la yihi naam baabun wuxuu ku saabsan yahay laa tukrim ha karaamaynin sadiiqaka saaxiibka bimaa yashuqu caleyh wax dhibaya wax dhibi ha ku karaamaynin mararka qaar qofka saaxiibkaa ama muxuu ahaa kuugu weyn haddii aad aad wax karaamayso oo guriga intu kugu imaado aad wax weyn u orordo asagii baa culays iyo xaraj dareemi araj dareemi culays buu dareemi marka iska dhexdhexaad baa la rabaa iska ahow berri buu kusoo salaami berri buu kusoo booqan haddaad mar walbaba aad orado culays buu dareemi asaga laftirkiisa laa tukrim sadiiqaka ha karaameyni bimaa yashuqu wixii dhibaya caleyh korkiisa ama yashuqu calayhi mukaafaatahu mukaafaadiisi iyo abaalgudkiisaba wuxuuna awood ulahayn aan kugu abaalgudi karin nabiga calayh salaam kaana yaqbalu hadiya wayuhiibu calayha intuu aqbalay hadiyadu abaalmarin jiray una marka kugu abaalmarin karin oo culays isagana uu ka dareemi haku ku karaameynine iska dhexdhexaad how kun caadi xadathana maxamed bn muthana alcanasi qaal xadathana mucaad qaal xadathana ibnu cawn can muxamedin qaal kaanuu yaquuluuna waxay dhihi jireen laa tukrim sadiq kaanuuda wa ku oda yani selafkii maxamed ibnu sirin ma hadalka selafkii iyo saxaabadii bu ka sheekeynaya yaquuluuna waxay dhihi jireen laa tukrim sadiiqaka haku ku karaamayna bima yashuqu wixii dhibaya caley korkiis ha oo qofkana de marka dambe inun kusoo booqanin baa ka dhalan inun kusoo salaamin baa ka dhalan marka culeys buu dareemayaa culeys buu dareemay markaad mar walba aad aad aad u karaamayso laa tukrim sadiiqaka bima yashu waxay lamid tahay nuhiinaa can atakalufi ala lidayfi martida oo laisku maaratay kalifo laisku kalifo waa lanaga reebay oo waxaa dhici karta de martidii inaad tirado mar walba martiqaadku macnihiisu yowman wa layla jaa-iza ayuu nabiga ku tilmaamay alayh isalaatu wasalaam wixii kale waa iska sadaqa marka haddii de waxaad hy aadan haynin aad takalufto ood iska keenkeento marka dambe waxaa dhalanaysa de inaad qofna marti qaadin oo tiraxo oma hayo ayaa ka dhalan karta laakiin wixii lahayoon haddii lawada cuno odab danbaad mati marti helaysa martigeli helaysa martigeli helaysa ayib markaa takalufkaasa la diidan yahay shaqu keeni qofki martidaana culeys bay ku keeni adigana culeys bay kugu keenaysaa mar walbana de wixi ad ku kalaameyn lahayd haddaad weydo inaadan wixii yaraa haysatay aad wax ka siinin baa ka dhalan markaas wasadkaasa laskaga socdo baabu ziyaara ziyaaradii kusaabsany ziyaarada waa booqashada qofka la ziyaaranayo salaamta iyo mxuu ahaa ayaa loola jeedaa qofka jiran oo la booqdana ciyaada la yihahda ciyaadat lmariid qofka caafimaadsan ee la booqdana ziyaara ayaa la yihahdaa ziyaarada marka waxay keentaa maxaba iyo mawadda iyo isjeceel iyo mxuu ahaa dadka calaaqadoodao fiicnaata iska warhayn ayay keeni qofka zaairkee wax ziyaaranayana ninkaa walaalkiisa markuu soo ziyaarto isagana waxaa ka dhalan in lasoo dhoweeyo oo midkuu soo ziyaarto u karaameeyo ayaa ka dhalan kaana marka wax dhexdhexaad ah oo hadda mashaqo waarkeena kan ku karaameeyo laabudda min ixtiraam iyo tawqiir iyo soo dhoweyn waa laga maarmaan lakin khayr lumuuri awsaduha xadathana maxamedu qala xadathana cabdullahi bn cuhmaan qala xadathana cabdullahi bn mubaarak akbarana xamaad bn salma can abi sinan ashami can cuhmaan bn abi sawda can abi hurayra can nabi sal slam qaal idaa caada rajulu ninku hadduu booqdo akhaahu walaalkiis awsaara uu ziyaarto ama wuu jiranaa caada wuu booqday hadduu jiranaa aw zaarahu wuu ziyaartay hadduu caafimaadsanaa qaala allahu lahu ilaahay baa wuxuu ku dhahayaa dhibta waad wanaagsanaatay wa daaba mamshaaka socodkaadana waa wanaagsanaaday wa tabawa'ta waxaad diyaarsatay mansilan boos fi ljanati jannada gudaheeda bishaaradaasuu helaya xag alla looga dhawaaqi oo adduunka intuu joogana waa af dayiba oo wanaagsan oo naftiisa iyo noloshiisaba ay dhiib tahay sacaado ku jira deganaan ku jira naftiisi ay hagaagsan tahay ayuu noqonaya dayibu nafsi ayuu noqon aakhara markii la gaarana manzilada jannada uu kuleeyahy yaa loogu bishaareeyey maxaa lagu helay ziyaarat almuslimiina bacduhim bacda in lasa ziyaarto oo maxabo iyo mawaaday keena calaaqadii dadka o iloobin oo iska warhaya yay keenaysaa marka e, ducadaas e, waxaan ujeedaa bishaarada xagga alla ka imaanaysa waa xadiidulqudsi wey ilahay baa wuxuu leey dibta wadaaba mamshaak e, markaas uu socdaba qof dayiba oo wanaagsan oo socodkiisaasna ajir iyo thawaab iyo wanaag uu ka helayo ayuu noqonaya jannadii waa loogu bishaaray watabawata manzila fi ljana jannadana boos baad ka diyaarsatay bu ilah leh subxana wa tacaala xadiid xasan weyan wa xadid qiimo badan oo nagu xumbaaraya sifadaas wanaagsan in laga helo muslimiinta inay isziyaartaan oo isbooqdaan oo kala warhayaan oo is ogaadaan ayaa loo baahan yahay qala imam الbخariyu raximah الlah xadathana mحamedu qala xadathana bishr bn mحamedi qala xadathana cabdالlah bn mubaaraki can ibni shawdab qaala wuxuu yihi ibnu shawdabkaasi samictu malik ibnu dinaar baan maqlay oo yuxadiu warami can abi haalib ka waramaya can umi darda buu isagana kasii waramay umu darda qaalat umu darda waxay tihi zaaranaa waxaana soo ziyaartay salmaanu salmaan salmaan alfarisi labadaba walaalay ahaa nabiga walaaleyey salmaan baana soo booqday na soo ziyaartay xaggee ka yimid salmaan mataqaana min almadaayin buu ka yimid madaayin oo ciraaq ku taala ciraaq bay ku taallaa madaayinta waxaa furtay sacd bin abi waqaas waqtigii cumar bn khadaab radia allahu canhu sanadkii lixi tobnaada hijrada iyo gacanta muslimiinta soo gashay madayin ciraaq baqdaad bay u dhowdahay madaayintu u dhoweyd marka magaalada madayin buu naga soo booqday naga soo ziyaartay ilaa sham sham buu noogu yimid waa laba wadan hadda ciraaq iyo iyo wadda ardu sham suuriya iyo meelahaas iyo ogu yimid haddana maashiyan isagoo lugeynaya lug buu intaa soo socday wa aleyh wuxuu rabaa inuu soo salaamo walaalkiis umm abu darda iyo reerkiis wa caleyhi korkiisa waxaa ahaaday kisaaun go ah, kisa go iyo korka korka u saaran iyo wandarward wandarwad wandarwadkaasaa fasiri doona wandarwadna waa qabaa qaala wuxuu yii yani wuxuu la jeeda wandarwadku saraawiila waa sarwaallo mushamara la xiiday sarwaalahan dhaadheer ee hoos u jiida maehe sarwaal oo iska yar haaf ahaan oo lawyahana qarinaya midka cawrada muqaladada iyo un qarinaya xubinka kuwaas waxaa la dhahaa tubaan baa la dhaha tubaan kanna waxa weeyaan waa sida kuwan trikotaha hadda inaa martay trikotaha kuwaas weeyaan ah, sarwaa lowyahay meelahaas u joogo low qarinaya lowa qorinaya intaas kaas waxaa la dhahaa andarwad baa dhahaa saraawiil ayb qaala ibnu shawdab baa wuxuu yidhi ru'ya waxaa la arkay dharkaa isagoo qaba iska mutawaadic ahoo xaaladiisa saa ay tahay oo calalkaa iska qaba sarwaalkaa iska qaba gaaban iska qaba laakiin cawradiisa qarinaya ayuu intuu ka imaaday madaa'in buu ilaa shaam soo lugeynayo oo walaalkiis abudarda ayuu booqanaya oo salana u imaaday radia allahu canhu wa ardaa saxaabi jaliila weye qaala ibnu shawdab ba wuxuu yidhi ru'ya salmaanu salmaan baa la arkay walxaal caleyhi korkiisana uu yahay kisaa-un kisaa iyo gob go- uu qabo madmuumu ra'si madaxiisana uu xiran yahay madmuumka waxaa way timihiisii yaa salka eberka ah madmuumu ra'si sal madmuumu ra'si madaxiisuna ay mulukeysan yihiin saaqid ludunayni dhegihiisana ay dhacsan yihiin yani wuxuu la jeedaa anahu kaana arfash arfash buu ahaa yani balbalaaran arfashku waxaa weeyaan yani wax balbalaaran bu ka wadaa dhagahiisan balaaran yihiin oo dhaceen ay dhaceen ah. salmaan de dadki aad cumriyey bu kamid aha radia allahu canhu boqol iyo wax gaaray boqol iyo waxbuu ka batay laba boqol buu ku dhawaaday qaar leeyihin anahu kaana arfash faqiila lahu waxaa lagu yiri salmaan baa waxaa lagu yiri shawahta nafsak naftaadi baa suura xumaysay baa lagu yiri oo qaabkan aad u socotay iyo waxaanaad qabtay iyo timahan iyo waxaanaad samaysay naftaadi baa tashwiih iyo taqbiix iyo food xumaan ku samaysay qaala wuxuu yihi ina alkhayra khayr aakhira xarabe iyo waxaan iima taal khayrku khayr aakhira aakhira khayrkeeda wey ah, marka qofka hadii uu wixii isaga markaa uu haysto oo ama dhar ah ama u qabo iska mutawaadicay yihiin dharkiisi waa iska toltolan yihiin waa karkaran yihiin marihiisi waa iska duug waa iska midab hooseeyaan isagii waa duruuftaasa ka muuqata laakiin waa duruuf qaahira oo awood un ulahayn inuu iska bedelo waxba dhibaataa kuma leh lakin haddii ilahay nicmo uu siiyey oo barwaaqo siiyey oo addunyada uu ilah ugu nicmeeyey ilahay wuxuu jecel yahay aatharu nicam illahi nicmada ilahay qofka in lagu arko oo aradbixi iyo muuqaal fiican ayuu jecel yahay ilahi subxana wa tacaala nabigana alayhi salatu wasalam xadiisiisa waa kugu imaan doontaa inuu nabiga jeclaa qofka zaa'irka ah ee dadka ziyaaranaya inuu labis quruxsan uu qabo oo qofka uu ziyaaran asagoo labisan u tago ayaa fiican kala ziyaaran ama wafdiga loogu yimidna isaguna waa inuu wafdigaasi qurux iyo labis fiican ku qaabilo hada huwa afdal saas afdalah laakiin wixii markaasi dhuruuf ay keento iyo dan ay keento taa waxaa weeyaan wax eeb ceeba malaha ceeb ma laha hadalka marka ada ibnu shawdab uu leeyahy ru'ya salmaan uu leeyahy ibnu shawdabna waad ogtahay sanadkaas waxaa udhexeeya isaga iyo salmaan cabdullaahi ibnu dinaar iyo abi khaalib labadaas meesha ka maqan yihiin marka waxaa la dhahaa mucdal baa la dhahaa mucdalla waa sanadka dhexdiisa oo laba qof iyo ka badan laga xadfo cala tawaali ayaa waxa la dhaha mucdal <clears throat> xadfu ithnayni fa akthara fi athnaa'i sanadi cala tawaali sanadka dhexdiisa oo laba qof iyo ka badan oo isku xidhigta laga gooya waxa la dhaha icdaal baa la dhahaa walmucdalu saaqidu minhu thnaani maca tawaali raaci marka bayquniyada marka isaga waa shiciro sidii la rabay shicirka kuguma suuroobay ina wa maca tawaali baa shardi ah ayib laba qof oo xidhiidha xadiidku xasan weeyaan qaala baabu man zaara qofkii ziyaarta qowman qolo oo fadacima cunaa cindahum agtooda wax ka cunaa intuu ziyaartay ziyaaradii utag reer cuntaa la siiye yani qofka hadduu ziyaaro utago macnaheedu maaha inuu diidi cuntada oo waxba keliga cuni maayo ma in dadka soo soo ziyaarta iska aamusaana ma fiilna in markaa isaga maadaama salaan iyo ziyaarasho iyo booqasho iyo ixtiraam iyo taqdiir oo ugu imaaday soo dhaweyn buu mudan yahy soo dhaweynaya xadathana maxamedu qal xadathana maxamed bnu salaam qaal xadathana cabdilwahaab an khaalid alxadaa an anas bn sirin can anas bn malikin radi allahu canhu ana rasuula lahi sal slam zaara wuxuu ziyaartay ahla beytin min alansaar reerhan ansaareedeed iyuu nabiga alay salam booqasho ugu tegay citbaan binu maalig reerkiisi wey citbaan binu maalig saxaabi dhiisha radi allahu canhu booqasho ugu tegay fadacima cindahum agtoodii buu cunto ka cunay dacaaman cunto cuntay u sameeyeen nabig alay cuntadii waa cunay falamaa kharaja markuu baxay oo meeshu cuntada ka baxay ka baxay amara wuxuu amray nabigu bimakaanin meel min albeyti meel gurigii kamida ayuu yihi halay diyaariyo fanudixa lahu nabiga waxaa loo nadiifiyey oo loo dhaqay calaa bisaadin gogol gogol meeshaa taale oo jambehaana ama sijaayadeed ayaa loo nadiifiyey nudixa maahan biyaa lagu firdhiyey leanna way madoobaatay min duuli maa isticmaalkii darteed bay la madoobaatay markaasa laga nadiifiyey fasallaa calayhi waa ku tukaday nabiga alayh salaam wadacaa lahum ayagana waa u duceeyey marka cuntadooda waad cunaysa cunaysaa waxay ku siiyaan ayagana baaraka allahu fiikum iyo jazaakum allahu khayran waan soo marray man sanaca ilaykum macruufan fakaafiuuhu fain lam tajiduu ma tukaafiuunahu fadcuu lahu xataa danantu anakum kaafiatumuuhu casaan rartay man qaala liakhiihi jazaka allahu khayra faqad ablaqa fi hanaa jazaka allahu khayr hadaad tirado waad ku xeldheeraad marka ducadaas aadna sii daynaysa iyo salaad ugu tukati iyo intaasba iyagana waxay unoqonaysaa abaalgud bay unoqon xadiidkuna saxiix weeyaan qala xadathana caliyu ibnu xujrin qala xadathana salix bnu cumar alwaasidi can abi khalda abi khaldata khalid bnu dinaar qaala wuxuu yihi ja waxaa yimid cabdulkariim cabdulkariim ninka la yihahdo abu umayata ahaa ilaa abilcaaliyata buu yimid abu caaliyata arayaaxi rufeec wa calayhi ninkan imaanaya ee cabdulkariim la yidhaahdana korkiisa thiyaabu suufin dhar suuf ah ayuu qabaa dharka eh, dharka eh, suufka idaha wax laga gura eh, timahooda la yihahda suuf ayuu qabaayo waa dharka aada usii yarliito aan aad usii qeimo badneen faqaala abuulcaaliya wuxuu yidhi inamaa haadihi thiyaabu ruhbaan dharkanaa qabto waa kuwa ruhbaanta ahee nasaarada ah ee sawaamicda iyo kanaaista ku jira ee halkaa iska fadhiya adduunka o dhan waan ka tagnay lehe rahbaaniya ibtidaacuha iskala fadhiya wax iyaga ay samaysteen oo ilaahay unan maarata ku qorin oo u jidaynin kuwa meesha fadhiya ee iska wasakhaysan dharka xunxun qaba dharkoodii o kale alqabtaa baa la yidhi inamaa hadihi thiyaabu ruhbaan in kaana almuslimuun inahu shani kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen idaa tazaawaruu markayse ziyaartaan tajamalu way isqurxin jireen soo maarti marka ziyaarada marka qofka zaairka waa inuu dhar qurxsan iyo wax ku yimaado isagii oo soo shiraya oo iska maaratay suura xuno siiga iyo dhar wato oo aan nadeefsan nadaafsanoo rumayneen inuu dad soo dhex istaaga maaha soo hagaajiya dad bu utagaaya walidalika waxaa soo aroortay in nabiga aleyh salaatu wasalaam markuu qaswo ka imaado u dhihi jiray saxaabadiina saxaabadiisa wuxuu ku dhihi jiray labista dharkiina ad qabtaan ay haystaan dhaqdaan hagaajisaan gala magaalada waxaad gastaan kaanakum shaama sidii idinka oo bar oo kale ah iftiinkiina dhalaalkiina magaalada hala arko saasuu dhihi jiray nabig aleyh isalatu wasalaam waa zaahirkii kan la markii kan la isagana waa inuu tajamul la yimaado waa arki doonta cumar radi allahu canhu ardaa ayaa soo socda xadidka saxiix maqduuc waa maqduuc oo waa war abulcaaliya laakin sanad ahaan waa saxiix weeyaan qaala xada laakin wuxuu yihi eh, in kana almuslimuuna muslimiintiibu utiiriyey oo saxaabadii iyo taabiciintii iyo wixii kasii horreeyey qaala alimaamu lbukhaariyu raximah llah xadathana musadadu an yaya musadad ibn musarhad can yaxya bnu saciidi can cabdilmalik alcarzami qaala xadathana cabdullaahi mawla asmaa qaala akhrajat ilaya asmaau asmaa waxay iisoo saartay asma bint abubakar yaa waxay iisoo bixisay jubbatan kooti kooti ama kood waxaa tirahdaba min dayaalisatin dayaalisa ah dayaalisa calayhaa lamina yani dayaalisadu waa maro madow oo fiidaheeda iyo dheerarkeeda iyo ballaceedaba dunta lagu lagu sameeyey yani meel faraqaho ay leedahay ma jirto meel faraq oy leedahay ma jirto ayadoo dhan marka waa isku samaysan tahay isku samaysan tahay ayaa waxaa la dhaha dayaalisa an min dayaalisatin jubbatin kooti oo min dayaalisati dayaalise ah madow oo isku samaysan calayhaa korkeeduna libnatu shibrin yani libnadu waa ruca ah, ruca ah. in yaroo karin ahoo lagu talay oo shibri ah ayaa yay yay yay leedahay libnatu shibrin ayay leedahay min diibaajin diibaaj libnadu yani e, e, e, shibri waa qidca libnaduna waa meesha maaratay luqunta madaxa laga geliyo jaabka ay dhihi jireen carabta marka hore jaab bay dhihi jireen haddii jaabulkamiis aad maqasho kutubta ku arato waa meesha luqunta laga geliya khamiiska ayaa jaab la yihahdaa innaga jaabka aan isticmaalo wax gashana ma aha kaa uma yaqaanaan marka meeshaas libnada ahee jaabka ahe luquntaa yaa waxaa kaga kaga kaga tolan shibrin min diibaaj yani qidca ama karin xariir ah diibaajku waa xariir yaa kaga tolan wa ina farjayha labadeeda geesna farjayga waxa weye waa xagga hore iyo xagga dambe waa ila waa kooti oo kuwan soomaalika dharka bakistanka iyo hindida ay xidhaan oo kale raggooda ay xidhaan tabliiqa qaar ay xidhaan iyo kuwa soo maarata minjaabka la yihahdo kaas waaye kaas oo kale weeyaan oo horta hore meel ka dilacsan marka wa ina farjayha labada dhinacna xaggan hore ee maanaa qaabilka iyo dhinaca dambe ayaa wuxuu ahaa ya makfuufaani waxaa lagu jilaabay oo lagu maaratay lagu talay bihi bidibaaji dibaajkaasaa lagu talay marka maradan waa jubba dayaalisi ah laakiin waxay leedahay dhinacan luquntana waxay kaga tolan tahay diibaaj baa kaga tolan xaggan farjeynka ama dhinaca hore iyo dhinaca dambe ee gadaash dambaana ee hore iyo gadaalkaana makfuuf waxay ku tahay oo ku wareegsan bihi bidibaaji baa ku wareegsan oo lagu talay oo lagu jilaabay faqaalad waxay tiri asmaa haadihi maradan iyo kootigani jubatu rasuulilah waa rasuulka ilahi sal l slam kooti uu xidhan jiray kaana yalbasuha waa xidhan jiray lilwufuudi wufuudu uu xidhan jiray yowmaljumca iyo maanta jumcada jumcada iyo wafdiga iyo ciidaha iyo markaasoo dee in laisqurxiyo si gaara la rabo ayuu nabiga xidhan jiray sala allahu aleyh waali wasalam marka zaairkii soo ziyaaranayo adaa isku qurxin kii zaair kale waa inu isqurxiyaa dadku marka dad nadiif ahoo wanaagsan xadiidku xasan weeyaan laakiin asalkiisii muslim fii saxiixihi isagoo dheer kisraaniwiya oo lalahaa lamina diibaaj waa kudhi farja markaa muslim asalkiisa ahaa ayib qala xadathana almakiyu makiy bn ibrahim qala xadathana xandla can salim bn cabdillahi qaala samictu cabdاllahi bn cumara qaal wajada cumaru cumar baa wuxuu helay xulata istabraqin maro isku joog oo xariir ah oo dharka mar la xidha ee lagu labisto sarwaal iyo shaar ama rida iyo izaar hoosgunti iyo go ayaa waxaa la dhaha xulla la dhahaa istabra iyo xariirka samaysan bu arkayoo tubaacu abwaabu masjid masaajika hortiisa lagu gadaayey nin la cudaarad cudaaratu tamiimi ninkaasaa gedi jiray oo madaxda iyo boqorada u tegi jiray oo dharkaasuu deena suudadkii iyo xidhaan iyo waxaanu iibin jiray masaajidka nabiga alay salam uu la soo hor fadhiistay marka masaajida hortooda iyo dhima lahaa in la gudaha la diidan yahay wax lagu gado adduun wax lagu sheego marka xullata istabraq buu markayuu ayuu gadi jiray cumar baa marka radi allahu canhu maradii soo qaaday fa biha nabiya nabiga alayh salaam ba oola yimid inuu tuso oo uu ku booriyo faqaala nabiga wuxuu yihi ishtarii haadihi nabi allow maradan gado soo gado walbashaa xidho cinda aljumca jumcada markay tahay maalmaha jumcada xido oo xiina waktigii xidho taqum taqdumu ay kuusoo galaan caleyka alwufuuda wufuuda markay wufuuda kuusoo galaanoo dad oo kusoo booqday oo qariib aho magaalada imaaday ood qaabilayso ayadana labis fiican baa fiican ad ku qaabishee gada nabi allow labadaba inay sax tahay oo ay wanaagsan tahay waa loo ihbaatiyey oo lagama inkirin laakiin nooca maradana leeyahay xidho noocana la diidanya waa xariir faqaala calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi inamaa yalbasuhaa dharka xariirta waxaa xidha man dad baa xidha ama rag laa khalaaqa lahu nasiiban kula falaa kana taakhiru haweenka loo geliy ee ragga ma xidhan karaan wa utiya rasuulullah markaasaa nabiga waxaa loo keenay bixulalin dhar isku joogya oo xariir laga sameeyey baa nabiga hadiya lagu keenay fa arsalaa ilaa cumara cumar wuxuu u diray buxulla isku joog wa ilaa usama usama binu zaydna buxulla isku joog buu udiray wa ilaa caliy calina bisullatin isku joog buu udiray nimanba sibu marka yiri cali waa kii soo labistay isagoo qaba nabiga la soo istaagay sala alla alay wasalam oo nabigu u cadhooday oo nabi alla walaa siiye maxaad igu cadhood waxaan kuu siiyey inaad uqaybisa fawaadimta fawaadimta faadimooyinka hooyada oo faadimo bintu asad iyo faadimo bintu rasuul oo nabiga alay salam gabadhiisa uu qabay iyo faadimo eh, muxuu ahaa eh, bintu xamze iyo adeerkii ahaa iyo faadimooyinkaas faqaala cumar baa wuxuu yihi yaa rasuul allah arsalta biha xuladiiy isjooga miyaa isku jooga miyaa iisoo dirtay ilaya laqad samictuka waxaan hadda ka hor kaa maqlay taquul adoo fiiha dharka xariirta maa qulta waxaa tidhi oo waxaa tihi inamaa yalbasuhaa man laa khalaaqa lahu fi laakhira dad aan nasiib kulen baa xidha waa kaadi tiradna wa iisoo dirta waase faqala nabiyu sal slam tabiicuha waad galan kartaa hadi sheegan inaad xidhato haddii adi lagu diiday xaaraana tahay sharciga waxyaalaha waxaa jirta inaad adiga gadar lagu ogoleen inaad xidhatana lagu ogoleen inaad qof siisana lagu ogoleen ayaa jira oo hadda ah ma isticmaasho waxa weye waa xaraam cayn wey cayntiisaasa xaraama khamradii oo kalea soo gelaysi iyo muxuu ahaa doofaarkii hiribki waxaas o dhan laakiin shay waxaa jira jinsi gaara loo diiday laakiin si kale loo isticmaali karo waad iiban kartaa lacagti saa kartaa xariirtii baa soo gelaysa dahabkii baa soo gelaya dahabka oo kale ragga ma xidhanaya wayse isticmaali karaan dukaamo dahabi gadan isticmaali karan wa waad gadi ow taqdii tabiicuhaa waad iibinaysaa aw taqdii bihaa waxaad ku gudan kartaa xaajataka xaajadaada oo qof dayn kugu lahaa waad iskaga bixin kartaa ama qof waad ku xiriirin kartaa waa kii walaalkii siiyey deena nin walaalahaayeen oo maka joogo oo gaal aha ayuu u diray xadiidkuna saxiix weeyaan baabu fadlu ziyaara ziyaarada fadliga ay leedahay in la ziyaarto oo la isbooqdo oo qofka muslimka walaalkiisa muslimka calaaqada iyo maxabada iyo wax daa'imin bay kamid tahay tusaysana qofkan walaalkii inuu qiiminayo xadathna sulayman ibnu xarbin qala xadathna wmusa bn ismaaciil qala xadathna xamaad bnu slma an thaabit bn aslami an abi raaficin an abi hurayrata an nabi sal slam qaal zaara rajulu nin baa ziyaartay akhan lahu walaalkii oo fii qaryatin magaalo kala jooga nin walaalkii ah oo magaalo kala joogay buu ziyaaro u aaday faarsadahu llahu ilaahay baa wuxuu u dhigay u cimilgeliyey lahu asaga malakan malag buu u cimilgeliyey calaa madrajati wadadiisii arsaad yani malag buu wadadii uu marayay u dhigay oo u yii halkaas yuu fadhiisiiyey aqcadahu liyuraaqabahu inuu halkaa ka ogaado ka fiiriyo oo kala kulmo arsadahu llahu ilaahay baa u fadhiisiyey lahu asaga malakan malag calaa madrajati wadadii uu ku socday ee dhanka kale u socday yaa malag bini aadam kasoo dhigay ayuu ilahay u fadhiisiyey faqaala malagii ba wuxuu yihi ayna turiid xaggee doonaysaa qaala wuxuu yihi akhan lii uriidu akhan walaal lii anig aan walaalo nahay fii hadi lqarya magaalada aan kusii socdo jooga ayaan booqasho utagayaa akhun lii buu yihi ukuwadii islaamkeed weeyaan faqaala wuxuu yihi hal laka calayhi hal laka hal lahu ma waxaa usugnaaday calayka korkaada ma wuxuu kugu leeyahay min nicma wax abaal ah oo tarubuha aad siinayso tucdiiha wax abaalaho siinayso ood u abaalgudayso oo kugu lahaa miyaa jirto abaalgud ma usocotaa qaala wuxu laa maya wax abaalaho gaaro hadda igu siiyey iyo wax dayno ugu leeyahan u gudaaya ma jirtee inii anigu uxibuhu waan jeclahay fillaahi baan u jeclahay ilahay dartii soo maartid waa manqabo cajiiba wey ilaahay darti baan u jeclahay buu yidhi qaala markaasu wuxuu yihi malagii fa inii anigu rasuulullahi ilaahay rasuulkiisi baanaha ilayka adaa laysoo kaa diray yani malag baa lasoo diray samaawaadka ilahay ka soo diray ninkaas keliga loo soo diray a ah, waa rasuul hal nin loo soo diray halkaa nin baa loo soo diray inuu u bishaareeyo fa inii anigu rasuulullahi rasuulka ilahay baana ilayka adaa laysoo kaa diray muhimadda xoogga ay leedahay fiiri iyo siday u weyn tahay ziyaarada ana allaha ilaahay waxaa lala soo diray ana allaha axabaka inuu ku jeclaaday bishaara cadiima kamaa axbabtu saad uelad u jeclaatay ayuu ilahina subxaanah watacaala adna kuu jeclaaday baa la layidhi mutaxaabiina fi llah dadka ilahay dartiis ku jecel hooska ilahay bay harsanayaan manaabir nuur ka samaysanna way ku fadhiisanayaan dadka ayaga ilahay dartiis ku jecel in qarad kale iyo adduunyo iyo ujeedo kale iyo wax kale oo markaa ay xirinaya aan jirine keliya un diinta alle iyo wanaagga iyo qiimaheeduun isku jecel wax ka fiicanna ma jirto maanta laisku xidhiiriyo oo laisku jeclaado oo laisku ziyaarto oo ka fiican diinta iyo islaamnimada iyo alla dartii ma jirto waxayna baabi'inaysaa daqiinada iyo xumaanta iyo cadaawadda waxay furfuraysaa xidhxidhnaanta waxay maaratay yareynaysaa kala go-naanta dadku ay qabaail iyo ree hebel weya kaa ree hebel iyo kaa ree hebel weyaan iyo waxaasoo dhan bay baabi'inaysaa haddii dadku ay walaalnimo iyo diin isku booqdaan oo kan xaafadda uu booqdo ka xaafaddaa booqdo kaa u tago kaa u tago kaa u tago wixi o dhan waxaa weeyaan xumaantii iyo shakigii iyo xantii baa baabi'aysa wallahu aclam xadid kalo saxiix weya wabillahi towfiq sala allah wasalam ala nabiyina maxamed